alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira baabka saddex boqol iyo sagaal iyo lixdan baabu maa yaquuluhu wayafcaluhu man irtakaba manhiyan canh baabu maa ay baabu dikri maa kii sheegista la sheegaayuu u baab yahay ama baabu bayaani maa kii caddaynta la caddaynayuu u baab yahay yaquuluhu u odhanaayo wayafcaluhu uu samaynayo man irtakaba manhiyan canh kii markaa la yimaada oo sameeya wax laga reebay muxuu odhanayaa muxuuse samaynayaa waajibka la gudbooni muxuu yahay yacnii qofkii waaba ku dhacay mukhaalafadii ama odhaa ha noqoto ama ficil ha noqotee muxuu markaa odhanaya muxuuse samaynaya qaala allahu tacaala allah waxau yidhi waimaa yanzagannaka min alshaytaani nasgun fastacid billaah waima yanzagannaka hadduu markaa kaa waswaasiyo ama kaa gujiyo min ashaytaani xagga shaytaanka nasgun yacni gujin ama waswaso ama waswaasini fastacid magangal billaahi allah magangal nasqiga asal ahaan waxaa la yidhahaa gujada ayaa la yidhahdaa haddii cidsaha loo yaro gujiyo waa nasqi waxaa laga soo qaadayaa waswasada shaytaanka uu qofka waswaasinayo ayaa si inay gujo oo kale tahay laga soo qaaday saasaa laga soo qaaday marka in allah la magan galo sharka shaydaanka laga magan galo ayaa aayadda laga qaadanayaa oo la yidhaahdo acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim saas yadaa la yidhahda waxyaalaha waswasada shaydaanku waxyaalo badan bay markaa noqon kartaa inuu ficilla ku kicinayo waxay noqon kartaa inuu tashwiish kale ku furaayo waxay noqon kartaa inuu shubahaad iimaanka ka shaki gelinayo inuu ku furaayo waxyaalo badan bay noqon kartaa haatee xadiiskii saxiixa ay ku soo aroortay shaydaanku kama zuulayo kama tegayo qofka inuu ku yidhaahdo yacni waxaan yaa abuuray waxaan yaa abuuray waxaan yaa abuuray ilaa marka dambe uu ku yidhaahdo man khalaqa allah yaa allahna abuuray hadduu halkaa gaadho falyantahi ha ka reebtoomo waliyastacid billaah allah ha magan galo sharka shaydaanka ha ka magan galo aamantu billaahina ha yidhaahdo axaadiis kala duwan baa soo aroortoo qaarba in ay sheegayaan marka kow wuxuu samaynayaa wixii inuu iska xidho shubahaadkaa shaydaanka ee shaydaanku ku furayo waa inuu ka xidhaa niyadda iyo qalbiga oo waxaweeye markaa waxa iska tuuraa falyantahi intihaagu wuxuu sheegayaa inaanu la sii wadin shaydaanka waayo shubhadan waa shubha markaa baatila waana shubha daaxida ya waa shubha liidata oo mutanaaqido isburinaysa weeye shaytaanku hadduu ku yidhaahdo man khalaqa allah yaa allah abuuray dee caqli ma ahaoo ma suuragal aha caqligana ma waafaqayso makhluuqaadka ciddii abuurtay baa iyadana la abuuray ma suuragal ah wax dhici kara maaha lianna almakhluuqa laa yasiru khaaliqan waayo makhluuqu khaaliq ma noqdo ima an yakuuna khaaliqan ghayra makhluuq wa ima an yakuuna makhluuqan ghayra khaaliq ima wa ima cidii inay noqoto makhluuq ay noqoto oo aynay khaaliq ahayn yada in la abuuray oo aanu waxba abuuri karin iyo inuu khaaliq yahay oo markaa isaga aan la abuurin waxba kama dhexeeyaan sidaan marka waxaweye makhluuqu khaaliqu noqon karayn baan khaaliquna makhluuqu noqon karin waa mutanaaqidaan waa laba shay oo marka iska hor jeeda waa naqiidaan wanaqiidaan laa yajtamicaan walaa yartaficaan naqiidaanku ma kulmaan mana wada maqnaadaan oo ma wada baaqdaan haddii la yidhaahdo ciddii kaste wax abuurtaba iyadana waa in la sii abuuray dee waxaa ka dhalan lahaa tasarsul baatil ah waxaana ka iman lahaa makhluuqaadkaba inaan la abuuri lahayn waayo markaa haddii la yidhaahdo ciddii wax abuurtayba waa in iyagana lasii abuuro lasii abuuro saas loo wado ilaa maa laa nihaaya waxaa ka iman lahayd makhluuqaadku ma jiriin makhluuqaadkina way jiraan idan waxa weeye khaaliqu makhluuq ma ah khaaliq iyo makhluuqnimadu waxa weeye laba shay oo isgeli kara ma ah misaal yar oo basiit ah oo iska liita waxaa lagu yihi man tabaka alطacaam cuntada yaa kariyey markaasuu fulaan alطabaakh hebel ninka la yidhaahdee marka waxa weeye kuuga ah ayaa kariyey markaasi waa man tabakha tabaakh oo isagana yaa kariyey de isaga lama kariyaa la odhanaya ya kuugga isagana yaa kariyey haddii la yidhahdo de kuugga lama kariyo isagu waxbuu kariyaa isaga mid lama kariyo marka waxa weeye yacnii waxyaalihii iska yacni basiidka iska litay baa noocaas marka waxa weeye waa fikrad yacni shaytaani ah oo marka isaga waxaan yani marka baatilo aho mutanaaqid ah waayo makhluuqaad kuu abuuray haddana yaa abuuray isaga wax dhici kara maaha hayru macquul waa shay aan suuragal ahayn haddii isaga la abuuri lahaa makhluuqaad ma abuureen makhluuqaad ma abuureen marka mar hadduu makhluuqaadka abuuray oo la sugay makhluuqaadkii inuu abuuray waxau noqonayaa khayra makhluuq isagu mid azali ah oo weligiiba jiray oo cid abuurtay aynay jirin marka waxa weeye waa in markaa layska yska xidhaa daaqadda xun oo qofku ka reebtooma mar labaadka waa inuu allah magan galaa oo sharka shaytaanka ka magan galaa acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim mar saddexaadka waa inuu aamantu billaah yidhaahdaa allah baan rumeeyey waa inuu saas yadaa yidhahdaa allahna waa inuu markaa ruuxu baryaa oo sabaadka iyo iimaanka iyo yaqiinta ka baryaa waxaa lagu waswaasinaya hadday tahay muxaramaad lagu dhaco ama dembiye la sameeyo ama marka waxaweeye waajibaad laga tago iyagana marka waxaweeye waa inuu waxaa iska dafciyaa yacni waxaweeye allahna magan galaa sheekh baa waxaa laga soo naqliyaa qiso sheekh culammadii hore ka mida wuxuu doonayey inuu marka yidhaahdo allah magangalka la magangelaye sharka shaytaanka laga magangelaya siday muhimka u tahay buu doonayay inuu cid ku baraarujiyo markaasuuy haddaad soo marto meel oo ey rabbaayadii joogo oo markuu ku garan waayey uu kuu qayliyey eygu oo kugu soo cararay maxaad samaynaysaa buu buudi wuxuui waa iska eryayaa hadduu haddana kugu soo cararo kugu qayliyo ka waran waa iska eryayaa hadduu haddana kugu soo cararo kugu qayliyo ka warran waa iska eryayaa war way kugu badanaysaa buu yidhie ninka eyga lala hadlo waxaa tii war bal igala hadal yaa eyga igala hadal hadduu markaa isagu yidhaahdo daa dee qayladan iyo waxa kaa daynaya shaydaanku eygaasoo kaleu ka dhigan yahay eygaasoo kale ayuu ka dhigan yahay ilaahay abuurtay makhluuqaadkao dhan oo shaydaankuna ka mid yahay makhluuqaadka la abuuray magangal oo acuudu billaahi min ashayaan alrajiim leh wa qaala tacaala allah waxau yidhi ina aladiina itaqow ida massahum taa'ifun min ashaytaani tadakkaruu faida hum mubsiruun ina aladiina kuwii itaqow yacni ka baqay allah idaa massahu markuu haleelo ama taabto daa'ifun min ashaytaan khayaal xagga shaydaanka ka ahaaday markuu markaa haleelo ama taabto ama waswasaa laga tilmaamaya tadakkaruu way xasuusanayaan fa idaa hum mubsiruun allah bay xasuusanayaan dabeedna markaa waaba iyagii oo arkaaya oo bimacnaa waxa weeye dhagartii shaydaanka iyo markaa wixii bay arkayaan marka daa'ifka waxaa looga jeeda waswasadii shaytaanka asal ahaanna daa'ifka waxaa la yidhaahdaa yacni marka khayaalka ayaa la yidhahdaa marka qofka marka ay ku ku dhaco ama waswaso ama marka waxa weeye wakada macsi hadduu ku dhaco yacni markuu ilaahay xasuusto waa ka toobad keenayaa khaladkiisi iyo dembigiisiina waa arkayaa taasna waxaa ka dhalanaysa inay waxaweye xagga allah u noqdaan wa qaala tacaala allah waxau yidhi waaladiina idaa facaluu faaxishatan mu'miniinta ayaa laga warramayey waaladiina kuwii idaa facaluu markay sameeyaan faaxishatan xumaan ay sameeyaan aw dalamuu ama ay dulmiyaan anfusahum nafahooda ay dulmiyaan dakaru llaha allaha xusayey faastakfaruu lidunuubihim dembiyadoodana ilaahay u dembidhaaf weydiisanayey allahu noo dhaaf odhanaayey waman yakfiru dunuuba ila allah yaa dembiyada dhaafaan allah ahayn waa istifhaam bimacna nafyi ay laa axada yakfiru dunuuba ila allah cid dembiyada dhaaftaa ma jirto aan allah ahayn walam yusiruu aan ku nagaanayn oo ku daa'imayn oo ku sugnaanayn calaa maa facaluu waxay sameeyeen oo dembiyaa wahum yaclamuun waxaynay ku nagaanayn dembiyadaas iyo waxay sameeyeenee xumaan ah walxaal hum iyagu yaclamuuna ay garanayaan waxan inuu dembi yahay ulaa'ika kuwaasi jazaa'uhum abaalmarintoodu maqfiratun dembidhaaf weeye dembidhaafkaasoo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaatay wa jannaatun iyo jannooyin weeye abaalmarintoodu jannaadkaasoo tajrii ay yaacayso ama ay sabaynayso min taxtiha ay min taxti ashjaariha wa qusuuriha dhirteeda iyo guryaheeda hoostooda ay sabaynayaan alanhaaru durduradu min taxtiha loogama jeedo jannada jannadaba meel ka hoosaysaa durduradu marayaan oo aan jannada ahayn muraadku ma aha ee waxaa laga tilmaamayaa jannaday dhex marayaane yacni guryaha iyo markaa waxa weeye dhirta markaa jannada ku taalla iyo guryaha ku yaalla iyo fooqyada ku yaalla ayay hoostooda marayaan taasina diidi mayso inay meeshay doonaan la kori karaan ee waxa marka ay tahay siday doonaan bay ugu shaqaynayaan durdurradani meeshay doonaan bayna la kori karaan halka godanun bay u cararayaan maaha hadday doonaan halka sare la koraan way u raacayaan qadarkay doonaan baana u raacay khaalidiina fiiha abaalmarintoodu waxay jannaadkaa tahay khaalidiina xaal ay waarayaan fiiha jannaadka gudahooda ay ku waarayaan marka waxaa lagu abaalmarinayaa jannaadkaas xaal ay jannaadka ku waarayaan wa nicma ajru alcaamiliin wa nicma waa wanaagsanaatay ajrulcaamiliin kuwa camal falaaya ajarkooday u wanaagsanaatay ajarkooda kaas ahi waa in ilaahay ku abaalmariyey makfiro iyo dembi dhaaf iyo jannaad allah wuxuu inoo sheegayaa cidda dembiye ku dhacday inay waxaweeye allah xusayaan allah dembidhaaf weydiisanayaan dembigiina aynay ku daa'imaynin ay garanayaan allah mooyaane cid dembiyada dhaaftaana inaynay jirin kuwa sifadaa leh ilaahay wuxuu ku abaalmarinayaa makfiro dembi dhaaf oo allah u dembi dhaafo iyo jannooyin buu ku abaalmarinayaa ay ku waarayaan marka sifooyinka muuminiinta waxaa ka mida markay xumaan ku dhacaan ama naftooda dulmiyaan ama dembi ku dhacaan inay allah xusaan allahna dembi weydiistaan marka waxyaalaha lala imanayo waxaa ka mida in waxaweye allah la xuso allah eh, la istikfaar weydiisto astakfir allaha wa atuubu ileyh ya istikfaarkii iyo towbadii in lala yimaado xagga allah loo noqdo towbo marka la imanayana shuruuddii towbadda waa in la dhammaystiraa oo dembigii laga fuqaa laga dhex baxaa laga tiiraanyoodaa laga qoomamoodaa dembiga yacnii la go'aansadaa inaan dib loogu laabmayn ilaahay dartii looga murugoonayo looga tiiraanyoonayo ikhlaas qofka ay ka tahay ee ilaahay dartii aan muraad kale ka lahayn oo uga jeedin goortu toobadkeenaya ay tahay goor toobaddu furan tahay yacnii shuruuddii towbadda waa inuu dhammaystiraa hadduu markaa wax uu dad ka galay yihiinna oo xaq aadami ku tacalluqana xaqii waa inuu iska celiya amaba ka xalaashadaa marka shuruuddii towbadda waa inuu dhammaystiraa wuxuu fasahaadiyey waa inuu islaaxiya wahaakada hadduu shuruudda towbadda dhammaystiro allah waa u dembi dhaafayaa markii la sheegaya abaalmarintooda makfiradaa la hormariyey waayo awalan marka ugu horraysaa in dembiyada laga reebo oo qudhunkii dembiyada laga xalo oo laga nadiifiyo baa ugu horraysa oo marka hore loo dembi dhaafo ila iyagoo dembiyadii wataa janno la gelin maayo yacnii dunuubtiina waxa weeye dadkii waa ka dhacaysaa kullu bini aadam khataa wa khayru lkhataa'ina tawaabuun ya in kastaba dembiyadu qof kastaba ha la ekaatee ulaa'ika jazaa'uhum makhfiratun min rabbihim wa jannaat iyagoo dembiyadii ka xalan oo laga dhaafa markaana jannaadka la gelinaya wa qaala tacaala allah waxau yidhi wa tuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun wa tuubuu toobadkeena ila allah xagga allah u toobadkeena u soo noqda jamiican xaalaa dhammaantiin tihiin ayuha almu'minuun muuminiiney lacallakum tuflixuun si aa u liibaantaan xagga allah u noqdo u toobadkeena toobaddu waa xaq ilaahay la gaar yahay marka waxa weeye waa in allah loo toobad keenaa watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun waxaana laga qaadanayaa qof weliba toobadda inuu u baahan yahy saas aawoodee ayuha almudnibuun lama odhan ayuha almu'minuun ya sidaas aawadee istikfaarka iyo towbada waa in la fara badiya nabiguna calayhi salaatu wasalaam iyo towbada waa badinayey abubakar oo sidiiqu haadihi alumma yaa ayaa markuu nabiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam duca uu ku ducaysto wuxuu u laqimay ducadii markaa tilmaamaysay rabbi inii dalamtu nafsii dulman kasiiran walaa yakfir dunuuba ila ant ila aakhiri alxadiis ya dulmi fara badan baan eh, naftayda dulmiyey sidaa dhe buuli ku leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam abubakar buu ku leeyahay sidaa dheh oo ilaahay ku bari haddii abubakar uu ku leeyahay dulmi kasiira dulmi fara badan baa naftayda dulmiyey ya bal inaga xaalkeenna ka warran ya xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo lixyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo lixyo afartan wa abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal man xalafa faqaala fii xalifi billaati walcuzza falyaqul laa ilaaha ila allah nabiga wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man xalafa ku kastoo dhaarto faqaala yidhaahda fii xalifii dhaartiisa gudaheeda ku yidhaahda billaati waalcuzza laatiya cuzaan ku dhaartay yidhaahda falyaqul ha yidhaahdo laa ilaaha ila allah laa ilaha ila allahu ha yidhaahdo waman qaala ku kastoo yidhaahda lisaaxibihi saaxiibkii ku yidhaahda tacaala kaalay uqaamirka haddaad ii timaaddo waan kula khamaarayaa alqimaar iyo almaysir labadaba waxa weeye waa khamaarkii uun falyatasaddaq waxa sadaqadaysto muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay labaduba soo wariyeen xadiidkani wuxuu sheegayaa laba masale masalada koowaad waxay ku saabsan tahay ruuxa laata iyo cuse ku dhaartaa laa ilaaha ila allahu ha yidhaahdo jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen loogama jeedo haddii qofku aanu tacdiimu laata iyo cuzo weynaynayo uga jeedin inuu ku gaaloobayo milladda ka baxaya lagama tilmaamayo ee laa ilaaha ila allahu wuxuu odhanayaa kafaaru u odhanayaa waxaa dhici karta qofkan inuu ahaan jiray waagii hore gaal dabeed carabkiisu u bartay inuu laata iyo cuzo ku dhaarto kadibna markaa waxaa weeye uu soo islaamay dabeedna caadadii waagii hore carabkiisu u bartay ee uu ku dhawaaqi jiray unbaa ka soo baxsanaysa wakhtiyada qaarkood biduuni qasdin buu ugu dhaaranayaa laata iyo cuza xaalka noocaasa waxaa la yidhi ha yidhaahdo laa ilaaha ila allaahu laa ilaaha ila allahu markaa kafaara gud buu odhanayaa hadalkii xumaa ee uu ku hadlay ayuu hadal wanaagsan ka dabageynayaa si uu kafaara ugu noqdo ayuu uga dabageynaya laakiin ruuxu hadduu markaa waxalaato iyo cuso weynaynaayo ow tacdiiminayo oo sida allah loo weyneeyo u weynaynaayo xaaladda noocaasa dee waa ku gaaloobaya ama macbuud la caabudo inay yihiin uu u weynaynaayo de waxay noqonaysaa markaysaga inuu milladda kaga baxaayo ku gaaloobayo dhaarta cidaan allah ahayn lagu dhaartaa waa nooc kufri ah sida xadiiska imaam axmed ba uu sheegaayey man xalafa bikayri illaahi faqad kafara aw ashrak laakiin culammadu waxay yidhaahdaan kufriga waxaa loo jeedaa ama shirkiga kufru asqar baa loo jeedaa waa kufri ka waabsan kii weynaanshaha badnaa kufrigii weynaanshaha badnaa kufri ka sokeeya oo kufrun duuna kufrin ayaa laga tilmaamaya ha yeeshee haddana culammada qaarkood waxay yidhaahdeen hadduu markaa tacdiim iyo weynayn uu la yimaado sida allah loo weynaynayo inuu u weynaynaayo makhluuqa uu ku dhaaranayo ama qalbigiisa tacdiimka uu ku leeyahay ilaahay tacdiim ka weynba uu siinayo xaalka noocaasi kufri akbar buu noqonayaa sida alcallaamatu ibnulqayim sheegay masalan qof baa la yidhi waa lagu dhaarinayaa dabeedna dhaar beena ayuu marka allah ku dhaaranayaa uma aaba yeelaayo marka la yidhaahdo sidan ku dhaaro been buu marka wallihii ku maraya dabeedna waxaa lagu yidhi weli hebel ku dhaaro dabaadna weli hebel markii layidhi waa lagugu dhaarinayaa buu ka baqay dhaartii hadda been buu ku maray wallihii ilaahay yaa qofka tacdiimka qalbigiisa uu u hayo ilaahay weynaynta uu hayo weynayn ka badan buu hebel u hayaa calaa haada waxay noqonaysaa buu yihi markaysaa kufri akbar yacni naxwa haada bay culammada qaarkood ay tilmaameen marka ibnuqayim wuxuu sheegayaa waxay noqon kartaa kufri akbar bixasabi xaali qaa'ilihi wa maqsadihi calaa kulli xaal ciddii marka waxa weeye laate iyo cuze ugu dhaaratay tacdiim ay weynaynayso wuxuu noqonayaa inuu gaaloobay marka inuu soo islaamo weeye laakiin kan carabkiisu u bartay inuu markaa ku dhaarto laate iyo cuze waagii hore saa ula qabsaday amaba markaysa marka waxa masalan ashyaa kale ku dhaaranayay kafaara gud buu u odhanayaa biduuni qasdin umurahaasi uga soo baxayeen Eh, waa inuu markaa yacni laa ilaaha ila allahu ka dambaysiiyaa kafaara gud baanu saa u odhanaya masalada labaad waxay tahay waman qaala lisaaxibihi tacaala uqaamirka falyatasaddaq kii ku yidhaahda saaxiibkii kaalay aan kula khamaare sadaqad ha bixiyo iyaduna waa kafaara gud weeye hadalkaa xumi maadaamuu ka soo baxay oo uu khamaar cid ugu yeedhay oo uu yidhi aan khamaarno waa inuu kafaara gud markaa la yimaadaa waatbic asayi'ata alxasanata tamxuha xumaantii wanaag ka dabageeye wanaaggaasaa masaxaya ina alxasanaati yudhibna asayi'aat wanaagyaalku waxay tagsiinayaan xumaanahay tagsiinayaan marka qofkii marka xumaani ka dhacdo waa inuu wanaag ka daba keenaa wanaag ka dabageeyaa hadduu markaa dembaabo oo dembiye ku dhacana walow markaa dembigaas intuu doonaba ha la ekaadee waa inuu ilaahay u noqdaa ka toobad keenaa ilaahay dembi dhaaf weydiistaa dembigana waa inaan solan kollayba adiga lagu dhaafi maayo ila baabkaynu joognaa waxaw baabu maa yaquulu wa man irtakaba manhiyan canhu dadka qaarkood intay xumaano badan galaan ayay hadhowna markaysaga yidhahdaan ma kolba adiga lagu dembi dhaafaya ma kolba wax laga aqbalayaa markaasuu markaa naxariistii ilaahay ka quusanaya taasina waa arrin khaladoo weyn weeye oo laga yaabo dembigu markii hore ku dhacayba inay tan dembe ka weyntahay quusadka uu ka quusanayo naxariista ilaahay marka naxariista ilaahay ha rajeeyo cadaabkiisana ha ka baqo xagga allah ha u noqdo ha toobad keeno allah ha dembidhaaf weydiisto yacni waxa weeye rajada marka inu ilaahay toobadda ka aqbalayana ha rajeeyo oo bayna alkhawf waalrajaa waa inuu ku sugnaadaa aanu quus ku dhicin aanu naxariista ilaahay ka quusan ilaa dembi kabaa'iro weyn weeyaan hadduu naxariista ilaahay ka quustee kitaabka sideed iyo tobnaad oo ka mida riyaadu saalixiinka kitaabu almansuuraati waalmulax ay haada kani kitaabu almansuuraati waxyaalihii markaa aan nidaamsanayn ee daadsanaa kitaabkiisii weeyey macnaa axaadiis kala duwan ayaa marka la isugu keenaya waalmulax iyo ashyaadii markaa la wanaajisanayey ee la macaansanayey axaadiista nebigu sala allahu alayh wasalam dhammaantood waa mulax iyo jawaamic yacni markaa weeye laakiin wuxuu tilmaamayaa si khaas ah axaadiista ah, uu halkan ku soo ururiyey maadaama ay kala duduwan tahay dadkuna ay xiiseeyaan waxyaalaha kala duduwan oo markaa ashyaa badan koobsanaya umuuro badan oo haybi ah oo calaamaadkii saacadda ka midana ka warramaya yacni xiise gaara kollay in loo sii qabo waxyaalaha haybiga ah iyo umuuraha yacni markaa aan loo baran ee soo socda qaarkood marka axaadiistani ay sheegayso calaa kulli xaal kuwani inay mulax yihiin diidi mayso axaadiista kalena inay mulax yihiin baabka saddex boqoliyo toddobaatan baabu axaadiisi dajaal axaadiista dajaal sheegista la sheegaayo baabkeedii weeye ay baabu dikri axaadiisi dajaal wa ashraadi saacati calaamadaha qiyaamada sheegista la sheegaayo baabkeedii weeyi wahayriha iyo ashyaa kale oo aan ashraadu saacaba ahayn iyo dajaalna aan ahayn axaadiistooda sheegista la sheegaayo baabkeedii weeye xadiiska kun iyo siddeed boqol iyo toddobiyo toban can innawaasi bni samcaan radia allaahu canhu canhumaa miidiin qole mise canhu kollay ansab waxaa ahayd canhumaa waayo isaga iyo aabbihiiba waa laba saxaabi weeye aabbihii samcaan ibnu khaalid iyo isaguba waa laba saxaabi weeye xadiiskani waa xadiis dheer dajaalna waa ku saabsan yahay muslim baana saxiixa ku soo wariyey annawaas ibnu samcaan simcaan iyo samcaan labada waa layahay siinka la kordhigo ama la hoos dhigo axaadiista muslim saxiixa ugu wariyey waa kooban yihiin waa saddex xadiis mid waa xadiiska sheegaaya yu'taa bilqur'aani yowma alqiyaamati wa ahlihi aladiina kaanuu yacmaluuna bihi taqdumuhu suuratu albaqara wa aali cimraan xadiidkaas waa mid xadiidka labaad waa xadiiskii arbaciinkaba aynu ku aragnay albiru xusn alkhuluq walismumaa xaaka fii sadrik alxadiisa biriwaayatayhi labadiisa riwaayaba uu ku keenayaa saxiix muslim nawaas baanu u werinaya xadiiska saddexaad waa xadiidkan saxiix muslim xadiis kale kuma leh saddexdaa xadiis oo mid laba riwaayo ka kooban yahay ayaa muslim saxiixa ugu wariyey qaala wuxuu yihi nawaas marna asha waa la geliyaa marna asha waa laga saaraa annawaas iyo nawaas labadabana saxiix muslim uu ugu yimi magacani qaala wuxuu uhi dakara rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam addajaala daata khadaah nawaas ibnu samcaan waxauu yidhi oo rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu sheegay addajaala dajaal ayuu sheegay daata khadaatin yacni markaa subax ayuu sheegay oo daata liha waa muqxamo oo waxaa laga tilmaamayaa ay khadaatan goor subaxnimo ayuu sheegay ama laga kinaayoonayo maalinu in loo jeedo min baabi itlaaqi iljuzi wa iraadati alkulli ama wakhti oo subaxnimo u saaxiiba ayuu sheegay oo daatada lehe waa asal fakhafada fiihi warafac fakhafada fiihi hoos buu u dhigay warka uu ka warramaayo warafaca sarena waa u qaada ahlucilmiga qaarkood waxay u fasireen in laga tilmaamayo sha'nigiisa ayuu xaqiray oo hoos u dhigay oo inaanu marka waxaa naf lahayn oo aanu sharaf ilaahay agtiisa ku lahayn oo liito ayuu sheegay oo laga tilmaamayo takfiidka iyo hoos u dhiga waa xaqiray sha'nigiisa wa rafaca sarena waa u qaado fitnadiisa ayuu weyneeyey fitno weyn naf yaanu lahaane oo qadar iyo sharafna yaanu lahaane laakiin fitnadiisaa cadiimo oho weyn saa waa loo fasira si labaad waa loo fasiro fakhafada fiihi codka ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ka warramaayey mar hoosu dhigay wa rafaca marna codku sare u qaaday yacnii asaaliibta codka in la kala bedbedelo marka dadka wax loo sheegayo waxay ka qayb qaadanaysaa saamaynta hadalku saamaynaayo ama ta'hiirinaayo wejigaa dambaana sii fiican yani aad buu uga warramay marna codka hoos buu dhigay hoos buu noogu sheegay marna sar u qaado codka waa sarraysiiye xataa danannaahu ilaanu malaynay fii daa'ifati nakhli geed timiraadyadan qaar ka mida inuu ku jiro kale ilaan u malaynay waan waaba idinku dhowyayn malaayo yaa dee mala dhirtankaee idinku dhow baabuu ku jiraa madiinaa buu idinla joogaa falammaa ruxnaa ilayhi carafa dalika fiina falammaa ruxnaa markaannu tagnay ilayhi nabiga calayhi salaatu wasalaam aanu tagnay yani kadib markaysaga markaa majliska waa dhammaaday waa la kala tegey haddana saxaabadii nebigay u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam markaa taasay sheegayaan falammaa ruxnaa markaanu tagnay ilayhi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo nabiga soo gaadhnay carafa dalika fiinaa waa naga gartay annaga wejiyadayada ayuu ka gartay sida arrinkii noo saameeyey fa qaala wuxuu uhi maa sha'nukum xaalkiinnu muxuu yahay qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahay ow dakarta addajaala khadaatan dakarta addajaala waxaad sheegtay dajaal dajaal waa mid been badan weeye oo dadkana aad u qalda addajal waa kadibka weeye iyo beenta weeye marka waa beenawaas yacni markaa xaqaa'iqda ugu sawira dadka si kale oo beentii run ugu ekaysiiya runtiina been ugu ekaysiiya dakarta dajaala dajaal ayaad sheegtay khadaatan yacni subaxnima ayaad sheegto fakhafadta fiihi codka ayaad hoos u dhigtay wa rafacta sarena waad u qaaday bimacnaa aad baad noola hadashay oo nooga warrantay dajaal xataa danannaahu ilaanu maraynay qarinadan dambe ayaa marka waxaan yani xoogaa yani macnaha ayidaysa in fakhafadta fiihi warafacta looga jeedo xagga codka laga tilmaamayo xataa danannaahu ilaan u malaynay fii taa'ifati nakhli yacnii marka geetimireedyadan inuu markaysaga ku jiro taa'ifadu waa kooxda weeye bimacnaa dhirahan markaa geetimireedyada inuu ku jiraba ilaan u malayno inuu nagu dhow yahay oo nala jooga madiinaba aan u qaadannay fa qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam hayru dajaali dajaal yacni cidaan aan akhwafunii yacni iigu cabsi badan calaykum korkiinna inaan idinka baqaayo yacni akhwafu makhuufaatii calaykum waxaan idinka baqaayo waxaan idinku cabsi badanahay waa cidaan dajaal ahayn in yakhruj wa ana fiikum marka culamada qaar waxay yidhaahdeen waxaa la xadfay makhuufaadkii baa la xadfay markii la xadfay mudaafkaas waxaa ka dambeeya nisbadiisay mudaaf u noqonaysaa ee waxaa ka horreeyana mudaaf ilahi weeyeen ay akhwafu makhuufaatii makhuufaatkii markii la xadfay akhwafunii bay noqotay waxay isku soo baxday yacni markaa yaaulmutakalimkii iyo akhwafu ayaa isku soo baxsaday marka hayru dajaali dajaal cidaan ahayn baa akhwafunii ay akhwafu makhuufaatii waxaan idinka baqaayo iigu cabsi badan calaykum korkiinna aan idinka baqaayo yacni sidaan dajaal idinka baqaayo cidaan dajaal ahayn baqashadaad idinka baqayaa ka badan in yakhruja hadduu soo baxo wa ana fiikum anoo idinku dhex sugan fa ana xajajuhu duunakum anaa la doodaaya idinka sokadiin oo bimacnaa waxa weeye aniga ayaa idinka daafacaya wa in yakhruj hadduu soo baxo walastu fiikum walxaal lastu fiikum dhexdiinna aanan ku sugnayn fa kullu mri'in qof kastaaba xajiju nafsih naftiisa isagaa ka doodayo daafacaaya nusakha qaar baa kulli ku siyaadinaya in yakhruj hadduu soo baxo wa ana fiikum anoo idinku dhex sugaan fa ana xajiijuha anaa la doodaya duunakum idinka sokadiin baan la doodayaa wa in yakhruj hadduu soo baxo walastu fiikum walxaal lastu fiikum dhexdiinna aanan ku sugnayn famru'un shakhsi waxaa loo jeedaa shakhsi kastaaba ayaa macnuhu u dhacaya hal shakhsi lagama tilmaamayo waxaa loo jeedaa famru'un ay fa kullu mri'in shakhsi kastaaba xajiiju nafsii naftiisa isagaa u doodayoo daafacaya wallaahu khaliifatii wuxuu qof waliba naftiisa u doodayaa wallahu khaliifatii walxaal allaahu allah khaliifatii khaliifadayda uu yahay calaa kulli muslimin muslim kasta khaliif iga yahay oo ii ilaalinaayo aniga dabaday muslimiinta ii dhowraayo innahu shaab ah innahu shaabun qadad innahu dajaal shaabun waa dhallinyaro weeye yacnii suurad dhallinyaru ku imanaya oo qadadun tima jurra'a leh timihiisu jiriir yihiin tima jidhiidha leh ama tima jurra'a leh caynuhu taafiya ishiisu waa soo baxsan tahay yacnii sidii wax soo laalaadoo kale ayay markaa soo baxsan tahay taafi'a iyo taafiya labada mid walba waa loo soo wariyey shuraaxda qaarkood waxay odhanayaan labaduba waa sax taafi'a iyo taafiya marka waxaa laga tilmaamayaa inay sarena u soo baxsan tahay nuurna aynay lahayn oo bilaa nuur tahay riwaayaadka qaarkoodoo sii caddaynayaana waa jiraan kaannii ushabbihuhu bicabdilcuza ibni qadan waxaad mooddaa inaan ku shabbahaayo ninkii la jiray cabdilcuza ibnu qadan la jiray inaan ku shabbahayaad mooddaa oo muuqaalka markaysagaa ninkaa inuu u eg yahay ayaad mooddaa ninkanna wuxuu ahaa nin markaa gaaloo dhintay ayuu markaa ahaa oon marka noolayn khusaaca ayuu markaysagaa ka mid ahaa waxaanu ahaa markaysaa markaa nin dhintay oo halaka filjaahiliya wakhtigii jaahiliyada ayuu markaa dhintay laakiin riwaaye la soo wariyaa jirto oo kaleo yacni tilmaamaysa qadan ibnu cabdilcuza ayaan ku shabbahaya oo labada magac is weydaarinaysa qadanka horraysiinaysa cabdilcuzaana dambaysiinaysa dabeedna markaa riwaayada kale waxay sheegaysaa ninkaas inuu muslim ahaa inaa cabdilcuza la yidhahdaa markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuul allahi hal yadurunii shabahu rasuulkii ilaahayow u ekaanshaha dajaal miyuu aniga wax ii yeelayaa ya qaala laa anta mu'minun wa huwa kaafir maya adigu muumin baata isaguna waa gaal markaa saas aawoodee waxba ku yeeli maayo laakiin xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa fatxulbaariga sanadkeedu waa daciifu odhanaya sanadkii waa daciif riwaayada kale waayo mascuudi baa ku jira waa ikhtilaatay maxfuudku waxa weeyaan waa inuu cabdilcuza ibnu qatan yahay jaahiliyadiina dhintay faman adrakahu minkum falyaqra' calayhi fawaatixa suurati ilkahf nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam faman adrakahu ku kastuu soo haleelaa minkum xaaluu idinka idinka mid yahay falyaqra' calayhi ha ku akhriyo korkiisa fawaatixa suurati alkahfi suuratulkahfi awaa'isheeda yacni aayadaha ugu horreeya ha ku akhriyo yacnii fitnadii dajaal bay markaa ka daafacaysaa inahu khaarijun khallatan bayna ashaami waalciraaq innahu dajaal khaarijun waa soo baxayaa khallatan yacni wuxuu ka soo baxayaa yacni wadda ayuu ka soo baxayaa khallatan bayna ashaami waalciraaq yacni shaam iyo ciraaq udhexaysa meel shaam iyo ciraaq udhaxaysa ayuu ka soo baxaya facaasa yamiinan wa caasa shimaalan facaasa waa wacaasa waa fasahaadinayaa waa kharribayaa shimaalan xagga bidix bimacnaa marba gees buu u kacayaa meeshuu tagaba waa fasahaadinaya yaa allahi fahbutuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa cibaad allahi addoommadii ilaahayow fahbutuu sugnaada oo bimacnaa diinka ku sugnaada oo ku sabra fitnada dajaal ha raacina qulnaa yaa rasuula allahi wamaa lubsuhu fi alard waxaannu ku nidhi ee rasuulka ilaahayow sugnaanshihiisu muxuu yahay fil ardi arlada uu ku sugnaanaya muddo intee la-eg buu ku sugnaanayaa qaala arbacuuna yowman wuxuu ku sugnaanayaa buu ihi afartan maalmood yowmun ka sana wa yowmun ka shahrin wa yowmun ka jumuca afartankaa maalmood maalini sannad bay la mid tahay oo qadar sannadeed bay la'egta sannad iska dhammaystiran bay xagga xilliga ay la-egtay wa yowmun ka shahrin maalina bil bay la'egta muddo bil markaa noqonaysay ayaa isku bixis maalin noqon doonta wa yowmun ka jumuca maalinna waxay la mid tahay jumcay la mid tahayoo waxaa loo jeedaa usbuuc bay la mid tahay yacnii jumco inta la itlaaqaa loo jeedaa wiigoo dhan wiigoo dhan loo jeeda saddex maalmood oo afartankaa ka mida ayaa maalinna ay sannad la qadar tahay ama la qiyaas tahay maalinna bil la qiyaas tahay maalinna wiig la qiyaas tahay wa saa'iru ayaamihi ka ayaamikum maalmihiisa kale intaa ka soo hadhay saddexdaa maalmood ka soo hadhay maalmihiinay la mid yihiin toddobiyo soddonka maalmood ee kale maalmihiinay la mid yihiin qulnaa yaa rasuula allah waxaannu ku nidhi rasuulka ilaahayow fa fadalika alyowmu aladii ka sana maalintaa sannadda la midka ahi atakfiina fiihi salaatu yowm ma nagu filan tahay salaadda maalin la tukadaa yaa maalinta sannadda la midka ah salaaddii maalin la tukan jiray ma nagu filan tahayoo shan salaadood keliya miyaa nagu faral mise waxba ka beddelin qaala wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laa maya idinkuma filla uqduruu lahu qadrah u qiyaasoo u qadara qadarkeeda oo qadarkii maalin noqon jirtayba salaaddeedii baa laydinka rabaa marka sannad hadday markaa maalintaasi la mid tahay salaadihii sanad aad tukan jirteenee faralka ahayd ayaa laydinka rabaa sanad salaaduhood baa laydinka rabaa qiyaas baana samaynaysaan oo qadarkii u dhaxayn jiray salaadaha u dhaxaysiinaysaan qulnaa yaa rasuula allah waxaanu ku nidhi rasuulka ilaahayow wamaa israacuhu fi alard muxuu degdeggiisu ahaaday arlada gudaheeda uu degdegayo qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam kalghaysi istadbaratu riix wuxuu la mid yahay roobkoo kaleu la mid yahay istadbarathu xaalay markaa waxay dabada kaga dhacday arriixu dabada kaga dhacday yacni roob markaa dabayle ay eryayso dabada markaa yacni ka kaxaynayso siduu roobkaasi u dheereeyooo kale saasoo kale u dheeraynay fa yaatii cala alqawmi wuxuu imanayaa dad buu u imanayaa dajaal fa yadcuuhum wuu ugu yeedhayaa baatilka iyo markaa sharka uu wado ayuu ugu yeedhaya iyo inay isaga rumeeyaan oo raacaan ilaahnimu sheeganaya dee marka waxa weeye wuxuu ugu yeedhayaa kufriga iyo gaalnimada fa yu'minuuna bihi way rumaynayaan ya markuu yidhahdo ilaahay baan ahay way rumaynayaanoo waa raacayaan dadka qaarkood fa yu'minuuna bihi waa rumaynayaan wayastajiibuuna lahu waa ajiibayaanoo waa atiicayaanoo waa raacayaan fa ya'muru asamaa wuxuu amrayaa samada fa tumtiru markaasay da'aysaa qoladiiba odhanaya roobku hawdo markaasaa roobkii da'ya dhulkiibu haddana odhanaya waalarda dhulka ayuu amrayaa fa tumbitu markaasay soo saaraysa dhulka markaasu odhanaya isla markiiba nabaadka soo saara geedihii soo bixi fa tumbitu arladuna way soo saaraysaa nabaadkii fa taruuxu calayhim saarixatuhum atwala maa kaanat liduran fa taruuxu calayhim waxaa ku soo noqonaysa saarixatuhum yacni xoolahoodii ka foofay baa ku soo noqonaya adwala maa kaanat duran waxay ku soo noqonayaan wakhtigay ugu dheeraan badnaayeen xagga kurusyada oo geel iyagoo kursiya waaweyn geeli marka waxa weeye caatada iska ahaa ayaa waxay ku soo noqonayaan marka lasoo soo caraabiyo iyadoo kurusyadoodu waaweynaadeen waa lagu fitnaynaya wa asbaqahu duruucan wa asbaqahu duruucan marka la yidhaha wa asbaqahu duruucan waa kuwa ugu kaamilnimada badan iyagoo abay soo noqonayaan xaalay ugu dhammaystiran badan yihiin oo ugu waaweyn yihiin duruucan xagga naasaha iyagoo candha karay oo candhadii sidaa u weynaatay waxaa caana ka buuxa wa ashbacahu iyaduna waa macnuhu waa saasoo kale oo waa la mid oo waxaa laga tilmaamayaa waaweynaanta ay markaa naasihii waaweynaadeen candha kareen ayaa laga tilmaamayaa markaysa markaa inay dee ugu dherig badan yihiin macaanii dee dherig bay sababayaan waxaa laga tilmaamayaa waa ashbacahu marka la yidhaahdo way ugu dhareg badan yihiin duruucan xagga naasaha oo dee marka iyagu ay dhergeen lafteeda ayaa dheregan baa wuxuu sababayaa inay candhakaraanna waa sababayaan marka muraadka looga jeedaan waxay tahay yacnii in markaa naasihii inay buuxsameen oo candhakareen baa laga tilmaamaya marka waxa weeye wakhtigay ugu candhakarka badnaayeen bay soo noqdaan iyagoo ugu candhakar badan wa amaddahu khawaasira yacni ugu fidsanaan badan xagga marka keliyaha oo waxaa laga tilmaamayaa inay calooshiina aad u weynaato sidaa u kala tagtay oo kelli weliba markaysa marka waxaan halkaa midna xaggaa u kacday midna xaggaa u kacday siday u soo dhergeen xoolahaas waa lagu imtixaanaya uma ya'ti alqawma dabeedna qoluu u imanaya waa qolo kale fa yadcuuhum waa u yeedhayaa wuxuu ugu yeedhayaa isagayna rumeeyaanu raacaan dajaal baa ugu yeedhaya fa yarudduuna calayhi qawlah waa ku diidayaan hadalkiis fitnadiisa ma raacayaan mana rumaynayaan fayansarifu canhum waa ka laabmaya waa ka gaddoomaya fa yusbixuuna waxay noqonayaan mumxiliina qaara abaarsaday bay noqonayaan laysa biaydiihim shayun min amwaalihim xoolahoodiina shayna aanu kaga hadhin eber ya waxallo wixii xoolo ahaana waxa weye waa ka baxaya fa yusbixuuna waxay noqonayaan mumxiliina qaar abaarsaday bay markaa noqonayaan laysa biaydiihim gacmahooda qaar ayna ku sugnayn bay noqonayaan khabar labaadaad ka dhigto ama jumla xaaliya aad ka dhigto waxay mumxiliina noqonayaan laysa biaydiihim xaalayna gacmahooda ku sugnayn shayun min amwaalihim wax xoolahoodii ka mida ah. xoolihii waa ka baxayaan wa yamuru bilkhariba wuxuu soo marayaa meel marka waxa kharaaba buu soo maraya yacni meel iska kharaab ah ayuu soo maraya fa yaquulu laha wuxuu ku odhanayaa akhrijii soo bixi kunuu zakii khasnadahaagii soo saar oo debadda u tuur dabeedna waa soo tuuraysaa fa tatbacuhu way raacaysaa kunuustaasi iyo khasnadahaasi ka yacaasiibi naxli sida markaa shinnida lababkeedoo kale kuwooda lab oo kale xaalay markaa waxay la mid yihiin ama ka yacaasiibi naxli boqorrada marka waxaa shinnidoo kale xaalay la mid yihiin yacaasiib waa jamcu yacsuub yacsuub marka waa la yidhaahdaa yani dakaru naxli yani shinnida keeda lab waa la yidhaahdaa yacaasibna waa lagu jamciyaa waxaa kaloo yacsuub la yidhaahdaa boqoradda yani markaa shinnida waxaa la sheegaa markaysaga mid dhadig baa u boqorada marka dee cidda markaa doonaysa inay shinnida qabsato oo kale haddii ay boqorka hadday qabato ama boqoradda hadday qabato waa dhadig bay yidhahdeen boqoraduy boqoradda shinnidu inta kale waa isdhiibayaan haddii laakiin iyadaa aan la qaban waa dagaalamayaan laakiin haddii shinnidan boqoradda laga qabto inta kale meesha markaysa markaa loo kaxeeyo unbay dabageliyaan wax dagaali ma jiro markaa dadka xidhanayaa markaysa boqoradda unbay xidhaan uma yadcu rajulan mumtali'an shabaaban intaa dabadeed wuxuu u yeedhayaa rajulan nin buu u yeedhayaa ninkaasoo mumtali'an buuxsamay shabaaban dhallinyarannimo buuxsamay fayadribhu bisayf ninkan waa diidayaa wixiise waa ka hor imanaya fa wuxuu ku garaacayaa bisayfi seef buu ku garaacaya dajaal baa ku dhufanaya seefta fa yaqtacuhu waa kala goynayaa jazlatayni laba qaybood buu u kala goynaya wuxuu u kala goynayaa jazlatayni ama jizlatayni laba qaybood buu u kala goynaya laba nuso isla eg buu saa u kala jaraya mar buu saa seefta ugu dhufanayaa dabeedna markiibuu sidaa u kala go'ayaa mar labaad uma baahnayo in celiyo weliba way kala duulayaan labada qaybood markuu ku dhufto seefta ramyat algharad yacnii sida waxa weeye tuuris yani waxa weeyaan meel lagu dhugtamayo kale wax lagu tuurayo saasoo kaley marka u kala cararayaan ama u kala duulayaan marka waxaa laga tilmaamayaa seeftiisa siday u xoog badan tahay seeftiisu siday u af badan tahay gacantiisuna u xoogga badan tahay dhufashada uu sidaa ugu dhuftay baa laba nus intay u kala dhacday labada nus weliba kala duulayaan kaannahu in la tuuray uma yadcuuh dabeedna waa u yeedhayaa ninkii caynkaas ahaa dadku wax ku tusayaa doonaya markaa inuu de yidhaahdo waxawe waxbaan nooleeyaa waxaan dilaa waxbaan nooleeyaa ilaahnimu sheeganayaa dajaal ninkiibu haddana u yeedhayaa uu sidaa ku sameeyey uu sidaa u kala gooyey markaasaa ninkii markaa waxaa soo noolaanaya soo kacaya labadiisii nus baa isu imanaya waa soo noolaanayaa fa yuqbil waa soo qaabilaya dajaal buu soo qaabilaya wa wajhu yadxak ninkaa waxa weye labada loo kala gooyey haddana la soo nooleeyey wuxuu soo qaabilayaa dajaal wayatahallalu wajhuhu wejigiisuna waxaweeye waa wirwidhayaa yadxaku xaalu qoslaayo fa baynamaa huwa kadalik mar dambu is odhanaya dil marka dambe uma suuro geliso aan ka ahayn dili maayaba sida axaadiistu sheegaysa qof dambe lagu imtixaan maayo fa baynamaa huwa kadalik wakhti gudihiisa uu sidaas ahaa id bacaa allaahu waaba yadii uu soo diray allah tacaala isagaa korreeyey almasiixa bna maryam bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen id marka hore fujaa'a looma isticmaalo laakiin xaaladda bayna ama baynamaa ay ka hormarto culammada qaar baa waxay u fasireen culammada carabiyada qaarkood in macno fujaa'a looga jeed fa baynamaa huwa kadalik wakhti uu isagu sidaa ku sugan yahay dajaal id bacasa allah waabayadii uu soo diray allah tacaala isagaa korreeye allahe almasiixa bna maryam masiixoo ina maryam ah ciisa bna maryam sala allahu alayh wasalam fa yanzilu cinda almanaarati albaydaa ciise bnu maryam cirku ka soo degaya wuxuu ku soo degayaa manaaraddii caddayd agteeda ayuu ku soo degayaa sharqiya dimashqa xaalay manaaraddaasi ku sugnayd ee bariga markaa dimashqa ay ku sugnayd wuxuu ku soo degayaa bayna mahruudatayni laba maroo la sibaaqeeyey yacni isagoo ku dhex sugan buu soo degaya mahrudatayni laba maro oo marka waxa la sibaaqeeyey isagoo ku dhex sugan ayuu ciisa bnu maryam soo degaya waadican kafayhi cala ajnixati malakayn wuxuu soo degayaa waadican xaaluu saaray oo dhigay kafayhi labadiisa kaf labadiisa marka waxaa gacmood ama labadiisa cukur labadiisa baabaco iyo marka adigu farahaba ku dar kafku waa intaa jalqsatayda ka horraysa weeye labadiisaa kaf buu wuxuu saaray calaa ajnixati malakayn laba malak garbahood buu saaray marka labadaa malag garbahooda isagoo markaa ku haysta labada kaf ku haysta ayuu soo degayey malaa'igtaasaa markaa haysta deentaas ku soo degayey idaa ta'ta'a ra'sahu qatar idaa ta'ta'a ra'sahu markuu madaxiisa hoos u dhigo qatara waa da'ayaa yacni waxa weeyaan waxbaa ka da'aya oo madaxiisa waa tiftifleeyi ya waidaa rafacahu markuu sare u qaadana taxadara minhu waxaa ka soo daadanaya jumaanun jumaanka asal ahaan waxa lahaha luulka yaryar baa la yidhahdaa waxayse culamadu hadda ku fasireen in laga tilmaamayo yacni fida yaryar baa ka soo daadanaysa oo luulkoo kala shabahaysa taxadara minhu waxaa ka soo daadanaya jumaanun yacni markaa fida yaryar baa ka soo daadanaysa oo ka lu'lu'i luulka la mida ayaa ka soo daadanaya markuu madaxa hoosu dhigana biyaa ka tiftifle markuu sare u qaadana fidadaa luulka shabbahaysaa kasoo daadanaysa qadara waxaa looga jeedaa biyaa kasoo daadanaya falaa yaxilu likaafirin yajidu riixa nafasihi ila maat falaa yaxilu uma xalaal aha uma suuragal aha baa loo jeedaa likaafirin gaal uma suuragal aha gaalkaasoo yajidu helaaya riixa nafasihi neefsashada ciisa bnu maryam uu neefsaday yacni markaa urteeda markaa helaya ama kankankeeda helaya ilaa maata inuu dhinto mooyaane yacni gaal kasta oo raa'ixada markaysa markaa ay gaadho iyo neefsiga markaa waxa ciisa bnu maryam u gaadhaa wax ka mida ay gaadhaan waa dhimanaya waa nafbaxaya wa nafasuhu neefsashadiisuna yantahi waxay ku dhammaanaysaa ilaa xaysu yantahi tarfuh meesha araggiisu markaysa markaa u gaadho ee ku dhammaado ilaa inta markaysaa wax ka arkayo baa neefsigiisaasina gaadhayaa gaalkii markaa waxuu dareemaana markaa waa dhimanaya fa yatlubuhu ciise bnu maryam wuxuu doonayaa oo raadsanayaa dajaal mar alle markuu ciisa bnu maryam dee markaa uu ogaado inuu soo degay ninkii badhbadh lahaayee iswaalwaalayey wixii oo dhan waxa weeye waa ka baxayaan xaaladda noocaasa naftaa loo keenayaayo xaaladdaas waxa weeye markaa waxay noqonaysaa wax alla wax difaaca iskuma dayi karayo cagaha inuu wax ka dayo mooyaane waxba iskuma dayi karayo fa yatlubuhu ciise waa raadsanayaa ninkaas dajaal xataa yudrikahu ilaa uu ku gaadho bibaabi ludd baablud ilaa uu ku gaadho waa eryanayaa baabulud meesha la yidhaahdo oo baytulmaqdis u dhow ayuu ku gaadhayaa fayaqtuluhu waa dilaya ciise wuxuu sitaa waran buu sitaa yacni warankaasu markaa gelin doonaa uma ya'ti ciisa sala allahu alayh wasalam intaa dabadeed buu ciise u imanayaa qowman dad buu u imanayaa qad casamahum allahu minh ilaahay ka ilaaliya fitnada dajaal waa kuwii xaggii xoolahana laga imtixaanay fa yamsaxu waa masaxayaa ciisa bnu maryam can wujuuhihim wejiyadooda ayuu masaxayaa yaa tabriikuu barakaynaayo ayuu wejiyadu masaxaya wa yuxadisuhum wuxuu uga waramayaa bidarajaatihim fi ljanna darajaadkay jannada ku leeyihiinna waa uga warramaya bidarajaatihim darajooyinkooda uga warramaya xaalay darajaadkaasi fi filjannati jannada gudaheeda ku sugan yihiin fa baynamaa huwa kadalik wakhti gudihiisa uu sidaa ku sugan yahay ciisa bnu maryam ida awxa allaahu tacaala waaba yadii oo allah u waxyooday tacaala allah isagaa koreeya ilaa ciisa sala allahu alayh wasalam ciisa bnu maryam buu u waxyooday innii qad akhrajtu cibaadan lii laa yadaanii liaxadin biqitaalihim allah wuxuu u waxyoodaa ciisa bnu maryam innii qad akhrajtu anigu waxaan soo bixiyey cibaadan addoommaan soo bixiyey addoommadaasoo lii aniga ii sugnaaday addoommadaasoo laa yadaani liaxadin biqitaalihim laa yadaani liaxadin cidi awood aynay u lahayn biqitaalihim dagaalkooda cidi awood aynay u lahayn yad baa la tasniyeeyey laa yadaani waxaa loo jeedaa qudre iyo daaqa uma laha cidi awood uma laha marka yad macaani badan baa dee loo isticmaalaa mar yad waxaa looga jeedaa alyad alxaqiiqiya gacanta dhabta ah marna iyadu waxaa looga jeedaa nicmada marna iyadu waxaa looga jeedaa qudrada yacni mannada cid markaa cidi ku yeelatana waa nooc nicmo ahe yad waa la yidhahdaa muxuu aha xadiiskii curwat ibnu mascuud yacnii haddaanu abubakar igu lahayn buu yidhi yad markaa igu leeyahay ayna jirin oo ka abaalgudin waa u jawaabi lahaa yacnii yadda wuxuu uga jeeday markaa minnadu uga jeeday gallad buu igu leeyahy u jeeday marka macaani kala duwan baa loo isticmaalaa laakiin macnaha xaqiiqiga ah waxaa loogu isticmaalaa in laga tilmaamayo alyad alxaqiiqiya in laga tilmaamayo marka mawdican laakiin loogama jeedo macnahaas waxaa looga jeedaa laa qudrata walaa taaqa sida shuraaxdu dhammaan ay tilmaamayaan laa yadaani liaxadin awood cidi aynay u lahayn biqitaalihim dagaalkooda faxaris cibaadii ila tuur miyaynay daliil u noqonaynin laa yadaani liaxadin biqitaalihim in markaa waxaa weeye qolyaha awilo sifaadka ilaahay inay xadiiskanoo kala deliishadaan oo yidhaahdaan yadaan maadaama xadiiskanba qudrada loogu isticmaalay in marka waxaa weeye la yidhaahdo bal yadaahu mabsuudataani waxaa loo jeedaa qudrada iyo lima khalaqtu biyadaya waxaa looga jeedaa qudrada waaladii nafsii biyadihi waxaa looga jeedaa qudrada miyaan xujo iyo daliil ugu sugnaanayn waxaa lo odhanayaa maya ugama sugnaanayo waayo macnaha halkan yad looga jeedaa waa majaaz weeye macnihi xaqiiqiga maaha sifaadka ilaahayna waxay ku soo arooreen xaqiiqay ku soo arooreen baab keliyana weeye sifaadkiio meel baa la wada marinayaa alqowlu fii bacdi sifaati kaalqowli fii bacdin waa tay culammada ahlu sunnaha ay yidhaahdaan sifaadka qaar waxaa laga yidhaahdaa kuwa kalena laga odhanaya waa midda labaade culamada ahlu sunna waxay soo rareen sifaatka ilahay inay xaqiiqi yihiin ijmac bay ku soo rareen sida alxaafid ibnu cabdilbar uu odhanaayo ajmac ahlu sunnati cala aliqraari bisifaati alwaaridati fi alqur'ani wasunnati waaliimaani biha wa xamliha cala alxaqiiqati la cala almajaaz ahlu sunnahu waxay ku ijmaaceen qirista sifaatka ilaahay la qiraayo kitaabkiiyo sunnada ku soo arooray iyo rumaynta la rumaynaayo iyo in lagu markaa fasirayo xaqiiqo lagu xambaarayo lagu fasirayo aan majaaz lagu xambaarayn marka waxay ka mid tahay bal yadaahu mabsuudataani iyo lima khalaqtu biyadaya iyo tabaaraka aladii biyadihi lmulku iyo waaladii nafsii biyadih yacni markaa sifaatkii ku soo arooray yacni kitaabkiiyo sunnada ayay markaa ka mid yihiin marka waa in xaqiiqada lagu xambaaro majaaska aan loo weecan waa midda kale culammadii marka waxaa weeye salafka lagama hayo inay markaa awileen oo yacni markaa yadka ilaahay isku sifeeyey ama yadaanka inay qudro ku awileen lama hayo saasay nusuusta u akhrinayeen marka xaqiiqada inay ku xambaareen bay kaasina ku tusnaysa waa midda kale waxaa ku soo arooray yacni markaa siyaalo badan ba ay yacni marka u soo arooreen sifaynta ilaahay lagu sifaynayo gacmaha lagu sifaynayo mar laynoo sheego inay waxaweeye marka allah ku abuuray aadam gacmihiisa ku abuuray lima khalaqtu biyadaya mar laynoo sheego labada gacmoodee ilahay inay fidsan yihiin bal yadaahu mabsuudataan mabsuudataani bilcataa baa laga tilmaamaya mar laynoo sheego labada gacmoodee ilaahay labaduba inay midig yihiin wa yadayhi yamiin sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey ina almuqsitiina calaa manaabira min nuur can yamiin araxmaani yacnii kuwa marka cadaalad sameeya minbaro nuur ay ku sugan yihiin oo midigta ilaahay ayay markaa ku sugan yihiin wa kiltaa yaday yamiin labada gacmood ee ilaahay labadubana waa midig labadubana waa midig aladiina yacdiluuna fii ahlihim wamaa waluu wamaa wulluuna mala waa loo dabdiya hadday tahay markaa in laynoo sheego yacni markaa labada gacmood la kala qaado oo waxa weeye marka wabiyadihi biyadihi alukhra kada la yidhaahdo waasamaawaatu matwiyaatun biyamiinih axaadiistu way sii caddaysay oo waxay tilmaamaysaa labada gacmoodba markaysa markaa la kala qaadaya wa biyadihi alukhraa xataa ay soo aroortay labadii gacmood sidaa loo kala qaaday yacni marka ikhtartu yamiina rabbii baa markaysa marka iyaduna ka mida waxaa ka mida gacmaha markaysa marka in laynoo sheegay faraha ay leeyihiin inay fara leeyihiin laynoo sheegay ina alquluuba bayna asbicayni min asaabici araxmaani yuqallibuha kayfa yashaa waxaa ka mida laftooda la kala qaaday oo sidii ninka yahuudiga ee nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam oo yidhi ilaahay markaysaa markaa eh, makhluuqaadka markaysaa uu sheegay yacni shan makhluuqaadka ka mid ah uu markaa tilmaamay yacni kaa fartan baa la saaraa kaana fartan kaana fartan kaana fartan kaana fartan ilaa uu shan faroo tiriyey ya dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa yacni waxa weye waa qoslay tasdiiqan liqowli alxabri saxaabigu wuxuu odhanaya rumaynu markaysaga yacnii wadaadka yuhuudiga ah warkuu sheegay uu rumaynaayo ayuu markaa nebigu u qoslay waxaanu akhriyey wamaa qadaru ullah xaqa qadrii ardu jamiican qabdathu yowma alqiyaama waa yahay haddaba marka qolyaha markaa qaarkood waxay yidhaahdeen sida bacduljahmiya nebigu calayhi salaatu wasalaam uma qoslin rumaynuu rumaynaaye inkaaruu ku inkirayuu u qoslay uu la yaabayo saas aawadeed buu nebigu akhriyey wamaa qadaruullah xaqa qadri oo dee saxaabiga waa ka sugantahy ma saxaabiga tashbiih baa lagu tuhmayaa isaguna ma mushabbihadu ka mid ahaa saxaabiguna cabdullahi mascuud markuu leeyahay tasdiiqan liqowli alxabri maxaa lagu xambaari yaa ma tashbiih baa lagu gani say suuragal tahay ta kale a'immadii ahlu sunne ee xadiidkan soo warisay ee iyaguna markaa sidaa u waafaqay maxaa lagu xambaaray iyaguna mushabbihay ahaayeen miya oo sida dadka qaarkood loogu dhiirado oo tashbiiha la yskaga gano miyaa iyagana lagu ganayo cala kulli xaal haddii waxa weeye yeedaanka looga jeedi lahaa qudrada dee allah markuu ku yidhi ibliis maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyaday biqudratii hadday la macno tahay dee ibliis wuxuu odhan lahaa ilaahu aanba waxaad igu abuurtay biyadayka khusuusiyada aadam ka yeelanaya maxay noqonaysa marka maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya mafhuumka laga fahmaya waxay tahay inaan ibliis markaa ilaahay ku abuurin biyadayhi ya yacni markaa farqiga muxuu noqonayaa idan markaysa waa biyadaya waa inaan looga jeedin biqudrati waayo dee ibliis iyo makhluuqaadka kaleba ilaahay wuxuu ku abuuray biqudratihi buu ku abuuray marka khusuusiyo gaaroo markaysa marka waxaan aadam loo sheegayo noqon mayso marka calaa kulli xaal xadiiskani daliil uma aha masalada ay doonayaan inay marka u deliishadaan ida wxa allahu tacaala ilaa ciisa sala allahu alayh wasalam inii qad akhrajtu cibaadan lii laa yadaanii liaxadin biqitaalihim innii akhrajtu anigu waxaan soo bixiyey soo saaray cibaadan addoommaan soo saaray addoommadaasoo lii aniga ii sugnaaday addoommadaasoo laa yadaanii liaxadin biqitaalihim laa yadaani ay laa qudrata walaa taaqa wax awoodi aynay u sugnayn liaxadin cidnaba aynay u sugnayn biqitaalihim dagaalkooda ay lala diri lala dagaalamo faxarris cibaadii ila tuur faxarris ku ilaali oo ku xafid cibaadii addoommadayda ila tuuri buurta markaa tuur yacni markaa halkaa dhufays uga dhigo yacni markaa buurta tuur geli yacni dummahum ilayhi wajcalhu lahum xirzan yani waxa weeye iyaga markaa buurtaa u duno xaggooda markaa u kaxee oo markaa buurtaa kaga xafid sharka marka waxaan yani yajuuj iyo majuuj wayabcasu allahu ilaahay wuxuu soo diraya yajuuja wamajuuja yajuuj iyo majuuj buu soo diraya malayugiiyo manyuugay soomaalidu sheegaan yajuuj iyo majuuj bay mala xoogaa taxriifiyeen yugiiyo manyuug waxa faraha badanna markay sheegayaan wayabcasu allahu yaajuuja wamaajuuja ilaahay wuxuu soo diraa yaajuuj iyo maajuuj buu soo diraa waa laba qabiiloo waaweyn oo aad u tiro badan oo khalqi aad u badana yacni yug iyo imaanyuug ah wa hum min kulli xadabin yansiluun wa hum yagu min kulli xadabin yansiluun meel kastay iska soo shubayaan yacnii xadabku waa meesha markaa taagan baa la yidhahdaa alaxdab qofka tuurta baa la yidhahdaa dhabarkiisi baa ka taagan inta kale saase axdab loogu magacaabay wa hum iyagu min kulli xadabin meel kastoo dheer ama meel kastoo taaganba yansiluuna ay ka soo shubmayaan oo ka soo daadanayaan ka soo sunsumayaan fayamuru awaa'iluhum kuwooda hore waxay soo marayaan calaa buxayrati tabariya badda yaree markaysagaa tabariya la yidhahday soo marayaan waxay udhaxaysaa falastiin iyo iyo buuraha markaa golan hay yacni markaa meelahaasay ku taallaa waa ardu shaam baddaa yare tabariye la yidhaahee soo marayaan fa yashrabuuna maa fiiha waxay cabbayaan wixii biyo ku jira bay cabbayaan intooda horaa ku leefayso biyaha yar cabbaysa badweyn maaha waa bad yar baxayra waa tashiiru baxrin fa yashrabuuna waxay cabbayaan maa fiiha wixii ku sugnaaya bay cabbayaan wayamuru aakhiruhum kuwooda dambaa soo maraya meeshii markaa buxayrata tabariya iyadoo ebaran biyo ku jirin kuwii hore ka fuuqsadeen fayaquuluuna waxay odhanayaan laqad kaana bi haadihi maratan maa meeshan mar waxa ku sugnaan jiray biya ku sugnaan jiray wa yuxsaru nabiyullaahi ciisa sala allahu alayh wasalam wa asxaabuh wa yuxsaru isweer baa laga qabanayaa waa la koobaabayaa nebiga ilaahay ciisa bnu maryam sala allahu alayh wasalam wa asxaabuhu asxaabtiisii la joogtay ee ciidankiisii la joogay ayaa isweer laga qabanaya iyagoo buurihii ku jira xataa yakuuna ra'su thawri liaxadihim khayran min mi'ati diinaarin liaxadikum alyowm xataa yakuuna ilaa uu noqdo ra'su thawri dibi madixii liaxadihim xaaluu midkood u sugan yahay khayran mid ka wanaagsan min mi'ati diinaar ama khayran liaxadihim midkood mid uga wanaagsan uu noqdo min mi'ati diinaarin boqol diinaaroo liaxadikum midkiin u sugnaaday alyowma maanta diinaarku wuxuu ka samaysnaa dahab marka dee waxa weeye boqol diinaar waxay noqonaysaa waa nus kiiloo dahaba iska noqonaysa yaa nuskiiloo dahab ah ayay noqonaysa ugu yaraan oo halkii diinaar baa dee afar garaam iyo markaysa markaa waxaan yani rubca ah, iyo rubcu markaa garaam ah afar dhibic laba shan dee intaa marka boqolka lagu dhufto waxay noqonaysaa yacni shan boqoloo garaam oo dahaba ah. marka maanta shan boqoloo garaam oo dahaba ah in midkiin haysto waxaa maalintaa uga fiican marka waxa weeye dadka isweerka laga hayee buurtii tuuri siinaa iyo ku jira yacni marka dibi madaxii inay helaan gaajada daran ee dhacays ila waxna u soo geli maayaan waxna ka bixi maayaan isweerna waa laga hayaa ya cuntaa aad loogu baahanayo ra'su sawrkana waxaa looga jeedaa dee waxa weeye markaa dibi madaxiioo la cuno bacdiba waxay u fasireen in laga tilmaamaayo dibigoo dhan bay uga jeedaan oo dibi ay wax ku beertaan xaggay beertaan iswer baa meel lagaga hayaa ya marka waxa macnahaas baciid wey walow shuraaxda qaarkood ha sheegaan waxaa laga tilmaamayaa gaajo daran inay jirto dabeedna markaa loo baahanayo yani waxaweye dibi madixii xataa in la helo oo layska feenfeento layska cuno gaajada daranaa jirta daraaddeed xataa yakuuna ilaa uu noqdo raasu thawri dibi madixii liaxadihim khayran midkood markaa mid uga wanaagsan min mi'ati diinaarin boqol diinaaroo liaxadikum midkiin u sugnaatay alyowma maantadan fayarhabu nabiy llahi ciisa sala allahu alayh wasalam waasxaabuhu ila allah fayarhabu waxay rajaynayaan oo baryayaan nebiyullaahi nebiga ilaahay uu baryayaa oo ciisa ciise ahaaday sala allahu alayh wasalam wa asxaabu iyo asxaabtiisu iyo asxaabtiisu ila allaahi tacaala xagga allah bay u tadarucayaan oo allah bay baryayaan allah ayay baryayaan oo u tadarucayaan oo isu dhuldhigayaan oo isu dullaynayaan radia allaahu canhum saxaabada nebigaasna ilaahay raalliha ka noqdee fa yursil allahu tacaala allah wuxuu u soo dirayaa calayhim yaajuuj iyo maajuuj korkooda wuxuu u soo dirayaa annaqafa sangaallu u soo dirayaa fii riqaabihim yacni qoorahooda ayuu u soo diraya qoortooda markaa xaggaa dambe ayuu ka soo gelaya markaa dabeedna markaa waxa weeye sidaas ayuu dabeedna markaa ilaa maskaxdoodadii uu ku gaadho dabeedna sidaasuu u dilaya fa yusbixuuna waxay noqonayaan farsaa qaar bakhtiyay noqonayaan dhintay ka mowti nafsin waaxida waxay u dhimanayaan sidii naf keliya dhimashadeed oo kale ay u dhimanayaan oo u halaagsamayaan waxaa soo aroortay markaas inay dee aada u kibrayaan oo qaarkood marka waxa weeye ay eh, yacni leeb cirka u ganayaan dabeedna waa lagu imtixaanayaa leebkii waa waxuu soo noqonaya isagoo dhiig leh markaase waxay odhanayaan dadkii arladana waa dirqinnay cidda samadana waxa weye waa dirqinaynaa ya yani marka aad bay u kibrayaan aad bay u kibrayaan markaasaa dabeedna waxaa loo soo diraa sangaallahaasaa loo soo diraa lagu sallidaa mid walba markaysaa lagu sallidaa markaasay dabeedna markaa ku wada bakhtiyaan oo ku wada dhintaan fayursil allahu calayhim annaqafa fii riqaabihim fayusbixuuna farsa ka mowti nafsin waaxida fayusbixuuna waxay noqonayaan farsaa qaar markaa dhintay bay noqonayaan ka mowti nafsin waaxida yacni mar keliya wada dhimanayaan sidii naf keliya markaa dhimashadeedoo kale uma yahbitu nabiy llaahi ciisa sala allahu alayh wasalam waasxaabuhu radia allahu canhum ila alard intaa dabadeed bay markaas soo degayaan nebiyullaahi nebigii ilaahay baa soo degaya ciisa ciise ahaaday sala allahu alayh wasalam wa asxaabuhu iyo asxaabtiisu radia allahu canhum waxay u soo degayaan ila alardi arladay u soo degayaan yani waxaa dhulkan buuraha ahayne bannaankaa bay u soo degayaan baa loo jeeda buuruhu markii horeba dee arladay ka mid ahaayeene waxaa laga tilmaamaya dhulkii bannaanaabay u soo degayaan falaa yajiduuna fi lardi mawdica shibrin ilaa mala'ahu zahamuhum wa natanuhum falaa yajiduuna ma helayaan fi lardi arlada gudaheeda yani dhulkii bannaanaa mawdica shibrin taa ka meel la dhigo heli maayaan ilaa mala'ahu inuu buuxiyey mooyaane zahamuhum yacni markaa dufankoodii inuu buuxiyey iyo wanatanuhum iyo qurunkoodii inuu buuxiyey yacni markay meeshii ku bakhtiyaan halkiibay dee ku siniinayaan oo yacni waxoodii marka waxa urtii iyo yani waxa weeyaan markaa wixii oo dhan markaysa meeshii bay markaa ku baxayaan marka zahmka waxaa la yidhaha raa'ixada markaysaa shaygu leeyahay marka dee dufanka iyo waxyaalahaas raa'ixu leeyahay dee haddana markuu bakti wuxuu yahayna waa ka duwan yahy maa ka sii darayn ilaa mala'ahu inuu buuxiyey mooyaane zahamuhum yacni dufankooda iyo urta markaysagaa yani markaa yani siniintooda ama dufankooda iyo wanatanuhum yani baktigooda inuu buuxiyey mooyaane fayarhabu nabiy llaahi ciisa fayarhabu yacni wuxuu baryayaa nabiyullaahi ciisa nebigii ilaahay ciise ahaaday sala allahu alayh wasalam wa asxaabu iyo asxaabtiisu radia allahu canhum ila allahi tacala xagga allaah ayay u tadarucayaanoo allah bay baryayaan ya inuu ilaahay waxaan ka nadiifiyo wax ayagu nadiifin karaan de ma aha meelay maraana maba hayaanba waxan baa ardadii buuxiyey ya fa yursil allahu tacaala tayran allah wuxuu soo diraa shimbiro ka acnaaqi lbukhti yacni geela yacni markaa naaxsan ee kulusyada waaweyn yacni qoortoodo kale la mida yacni shimbiro waaweyn baa la soo diraa oo markaysaa markaa waxaa aliblbukhtiya qoorta geela yani kursiyada waaweyn la mida yani qoorta lagu shabbahaya maaha geelay la eg lagama tilmaamaayo laakiin waxay shabbahayaan geela qoortiisa yani qoorta geelaaba dee weyn marka shimbiro laga hadlaayo shimbirta markaysaa yani qoor geel markaysa waxaan yani shabahaysa xagga weynaanta dee waa shimbir aada u weyn fa taxmiluhum markaasay qaadaysaa fa fatatraxuhum waxay ku tuuraysaa xaysu shaa allah shimbirahaasoo fara badan baa la soo diraya markaas iyagaa guraya waa la duulaysaa marka intay qaaddo fatatraxuhum waxay ku tuuraysaa xaysu shaa allahu meeshuu ilaahay doono inay ku turto uma yursil allahu caza wajalla mataran intaa dabadeed allah wuxuu soo diraya roob buu soo dirayaa roobkaasoo laa yukinu minhu beytu madarin walaa wabar ee aanu cidnaba ka celinayn beytu madarin yacnii guri dhooba ah walaa wabarin iyo guri marka waxa weeye ama taandha iyo wax la mid ah yacnii guri magaalo iyo guri markaa miyitoonna aanu celinayn intuu laxaad iyo marka waxawn yani weyni ka qabo marka beytu madar waa guryaha magaalooyinka laga dhisto sida badanna dee dhoobada iyo baa laga samaysan jiray dhooba adag marka ayaa laga samayn jiray wabarkuna waa yani guryaha markaa miyiga laga samaysto ama taandhooyin ha noqda ama wax la mida ah. fayaqsil allaahu allah waa maydhayaa alarda arlada ayuu maydhayaa xataa yatrukahaa ilaa uu ka yeelo ka zalaqa muraayadoo kale uu ka yeelo taraka mar baa loo isticmaalaa bimacnaa sayaroo laba mafcuul la siiyaa yani marka waxawe saas yadaa fasiixay ugu soo aroortay calaa haada marka lagu fasiro waxay noqonaysaa xataa yatrukahaa ay yajcalaha ama yusayirahaa ilaa uu ka yeelo kazalaqa ay mushaabihatan lizalaqa mid muraayadda shabbahaysa ilaa u ka yeelo haddaad eh, tarkigii ku fasirto si macnihii asalka ahaa aad ku fasirtana xataa yatrukahaa ilaa uu ka tegaayo ka zalaqati xaal ay shabbahayso la midta muraayadda ay la midta uma yuqaalu lilardi intaa dabeed waxaa lagu odhanaya arlada ambitii samaratak ambitii soo bixi samaratak midhahaaga soo saar waruddii soo celi barakatak barakadaas soo celi xagga ilaahay baa laga odhanaya fa yowmaidin ta'kulu lcisaabatu maalintaasi waxay cunaysaa koox dada ayaa waxay cunayaan min arummaana xabad rummaanay cunayaan midhihii baa la barakaynayaa xoolaha marka waxaweyn yani caanuhoodii baa la barakaynayaa marka waxa weeye wax waliba waa weynaanayaan waa barakoobayaan koox markaa dada waxay isugu tegayaan xabad rumaana isugu tegayaan markaasayna laasanayn barakada la geliyey daraaddeed rumaankii waa weynaanaya wayastadiluuna waxay harsanayaan kooxdaasi qofba waa ka weyntay biqixfiha yani marka qolofteeday hadhsanayaan markay rumaankii ka cunaan bay qoloftii qaadanayaan qoloftii bay markaysa markaa bacadka isaga dhigayaanoo hadhsanayaan waxay kutusinayaan siday u weynay wa yubaaraku fi risli waxaa la barakeeyaa caanaha ayaa la barakeeyaa arrisli caanaha weeye waxaa la barakeeyaa fi risli caanaha ayaa la barakeeya xataa ina liqxata min alibil ilaa neefka irmaan ee geela ahi la takfii ay ku fillaanayso alfi'aama koox min annaasi dadka ka mid a waalliqxata min albaqar yacni saca irmaani ilaa eh, la takfii ay ku fillaanayso alqabiilata min annaas qabiilo dhan ay ku fillaanayso dadka ka mid a waalliqxata min alghanam yacni neefka adhiga ee marka waxa irmaanna ilaa uu ku fillaanayo la takfii ay ku fillaanayso alfakhida jilib ay ku fillaanayso min annaasi dadka ka mid a jilib dhan baa markaysagaa neef yacni adhiga caanihii wada cabbaya way ku fillaanaysaa kaafinaysa neefka markaa lo'da ahina ee irmaanna qabiilo dhan baa caanahoodu deeqayaan fa baynamaa hum kadalik iyagoo sidaa ku sugan id bacasa allahu tacaala riixan allah wuxuu soo dirayaa dabayl buu soo dirayaa tayibatan wanaagsan fata'khuduhum waa qabanaysaa taxta aabaatihim kilinkilooyinkooda hoostooday ka qabanaysaa fataqbidu ruuxa kulli mu'minin fataqbidu waxay qabanaysaa ruuxa kulli muminin mumin kasta naftiisaay qabanaysaa wa kulli muslimin iyo muslim kasta naftiisa ayay qabanaysaa bimacnaa sababteedaa lagu qabanaya baa looga jeeda malakulmowt baa ka qabanaya wa yabqaa waxaa hadhaya shiraaru nnaasi dadka kuwii ugu sharka badnaabaa hadhaya yatahaarajuuna tahaaruja alxumur xaalay markaa yacni isfuulfuulayaan sida dameeruhu isu fuulfuulaan oo kale ay isu fulfuulayaan fa calayhim taquumu saaca kuwaas korkooday qiyaamaduna ku kacaysaa rawahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey wakhtigaa dhacay hariibkuna waa inoo hadhay bal macaanida markaana waxaynu ka yara tilmaami doonnaa insha allahu tacala darsiga soo socda halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuubu ilayk